alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibn abi jamra qaala albukhaariyu qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam imaamu albukhaari wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ku kastuu ilaahay la doono bihi isaga khayran khayr uu la doono yufaqihu wuxuu fahansiiyaa diinka ayuu fahansiiyaa wa inama alcilmu cilmiga helitaanka la helaya ay wa inama xusuulu lcilmi helitaanka cilmiga la helaya wuxuu ku sugnaaday oo qura bitacallumi barasho la barto la ysku kallifo in la barto marka mudaaf baa la qadaraya xusuululcilmi cilmiga helitaanka la helayaa wuxuu ku sugnaado qura bitacallumi barasho la barto laysku kallifo in la barto ayuu ku sugnaaday ibnu abi jamra wuxuu ku bilaabay bukhaari baa sidan yidhi saxaabina ma sheegin wuxuu ku tilmaamayaa xadiisku inuu mucallaq ku yahay bukhaari oo musnad aanu ahayn mucallaqu muxuu yahay mucallaqu waxa weeyaan waa xadiiska sanadkiisa aan la sheegin oo ama saxaabiga ayaa la sheego intii ka sokaysay ee soo kala warisay lama sheegin ya ama waxa weeye nebigaa sidaa yidhi unbaa laga bilaabayba silsiladii ruwaadda ahaayee soo kala warisay midba mid ka qaatee kala dambaysay hebel baan ka maqlay hebelna hebel buu ka maqlay hebelna hebel buu ka maqlay hebelna nebigu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ee sidaa u taxnayd baa la gooyi xadiikaa waxa laha mucallaq waa sidii wax soo laalaadoo kale waxaa soo laalaadaa dee kuma soo gaadhsiisna ama dhulkiima soo gaadhsiisna sanadkii xadiisku saasoo kale u laalaadaayo silsiladii taxnayd ee ku soo gaadhi lahayd ama kitaabka soo saaray soo gaari lahayd ayaan la tixin mucallaq baa la yidhahdaa bukhaarina waxaa ku sugan mucallaqaad fara badan baa ku sugan bukhaari mucallaqaadka aad buu u badiyey kun iyo saddex boqol iyo dheeraad kale ayuu markaa oo mucallaqa ayuu soo arooriyey ha yeeshee badankooda iyagoo mawsuul ah oo xidhiidhsan oo sanadku wada xidhiidhsan yahay ayuu isla saxiixa ku keenay marka laga reebo boqol iyo lixdan ka mida boqol iyo lixdankaas xadiis ee mucallaqa ah meel kale oo saxiixa ka mida kuma xidhiidhin oo sanadkoodii kuma wada tixin saas aawoodee mucallaqaat albukhaari baa la yidhahdaa ya waxaanay u qaybsamaan iyaga laftoodu laba qayboodoo nooc markaa majzuum weeyo siiqada marka inay ciddaasi hadalka tidhi wuu gooyi qaala wuu yidhi siiqana waxaa laydhaha tamriid ba siiqatu tamriid siiqa cudurayna cudurayntu maxay tahay yudkaru waxaa laga sheegaa xukiya waxaa laga sheegay ruwiya waxaa laga soo wariyey in marka laga dhigo mukhayaru siiqa laga dhigo ya oo yani waxa weeye mabniyu lmajhuul loo bineeyo ama mukhayaru siiqa laga dhigo siiqadana waxaa siiqatu tamriid ba la yidhahdaa marka siiqada jazmiga hadduu bukhaari ku sheego uu yidhaahdo wuu yidhi uu sidaa u gooyo waxay yidhaahdaan culammadu sida mashhuurka ka ah saxiix weeye shardiga bukhaari ha ku asaxdo ama shardi caalim kaleba ha ku asaxdee saxiix buu noqonayaa bay yidhahdeen waxaanuu saxiix ka yahay ilaa man callaqa canhu cidduu ka tacliiqiyey buu saxiix ka noqonaya wixii ka dambeeya ciddaas waxaa dhici karta in markaa dacfi ka galo cala sabiil mihaal kitaabu zaka markuu joogo bukhaari wuxuu yidhahdaa qaala taawuusu qaala mucaadun asar marka ayuu keenay mucallaq ah asarkaa wuxuu ka bilaabay taawuus wuxuu yidhi daawuusna taabici weeyi daawuus ibnu kaysaan daawuus wuxuu yidhi mucaad wuxuu yidhi ama can mucaadin isagoo mucaad ka warinaya mucaad baa sidan iyo sidan yidhi hadal zakada ku saabsan uu marka siiqo jasmiyuu ku tilmaamay bukhaari oo ah qaala taawuusun ha yeeshee wuxuu markaas saxiix ka yahay taawuus warkaas cidda daawuus ka dambaysa wuxuu u daayey markaa dadku inay iska eegaan marka halkaana culammadu waxay yidhahdeen daawuus waxba kama maqlin mucaad oo halkaasaa inqitaac kaga jira ah haddamata mucallaq waa yahay majzuumna waa yaho waa jazmiyey laakiin waa saxiixun ilaa man callaqa canhu yuu ka tacliiqiyey ma mucaad mise taawuus maya taawuus buu ka tacliiqiyey wixii ka dambeeye dacfi waa ka geli karaa waayo bukhaari kuma damaano qaadin taana saas iyadaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal yani xadiidkani waxa weeye waa mucallaq weeye ha yeeshee qadarka hore meel kaluu ku xidhiidhiyey oo saxiixa waa ku sugan tahay bukhaari iyo muslimba isagoo musnad ay tahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaana laga warinaya mucaawiya ayaa laga warinaya oo labadooduba ka soo wariyeen bukhaari iyo muslimba marka qadarkaa hore isaga garana ziyaadada dambe weeye inta markaa uu u keenay mucallaqnimada bukhaari u soo arooriyey wa inama alcilmu bitacallum shardigiisana mid ku asaxday ma aha saxiixana meel kale kagama sugna culammadu marka waxay yidhaahdeen xadiiskan waxaa soo wariyey ibnu abi caasim iyo tabaraani ayaa markaa isagoo mawsuula soo wariyey siduu xaafid ibnu xajarba sheegaayo shurax kalena ay sheegeen min xadiisi mucaawiya waxaanu lafdigiisu ahaa yaa ayuha annaasu inama alcilmu biاltacallum walfiqhu bitafaquh waman yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ibnu xajarku wuxu odhanaya isnaaduhu xasan ila ana fiihi mubhaman ictadada bimajii'ihi min wajhin aakhara xasan waa mooyaane inuu nin mubhami ku jiro oo aan la magacaabin ya canman xadaahu inuu markaa odhanaayo laakiin wuxuu markaa taageeraya inuu dariiq kale ka yimi marka dariiqaa kale quwaynayuu u jeedaa marka markuu yidhi isnaadu xasan buu haddana istidraakay haddaan taasi ku jiri lahayn xasan baa sanadku noqon lahaa macnuhu u dhacaya laakiin dariiqa kale ayuu markaa xasanu ligayrihi inuu noqonaayo uu ku wadaa dariiqa kalena waxaa laga soo wariyey abudarda waa laga soo wariyey laakiin dacfigiisu waa daran yihi waxaa kaloo laga soo wariyey abu hurayra ayaa laga soo wariyey inkastoo culammada muxadisiinta qaarkood yidhahdeen wuxuu maxfuud ku yahay abidarda buu maxfuud ku yahay alcalaamatu alalbani xadiiska abi hurayre wuu taxsiininayaa wuxuu odhanayaa waa xasan ama waa qariibun minhu ama waa ku dhow yahay khatiib baana ku soo wariyey taariikhda xaafid ibnu xajar inuu kan yahaa laga yaaba waayo ka abidarda dacfigiisu waa daran yahi waxaa kaloo la soo wariyaa ibnu mascuudna waa laga soo wariyaa inama alcilmu bitacallum laakiin mawquufnima ayaa laga soo wariyey macnaha aan tagno macnaha waxa uu xadiis ka kooban yahay laba arrin arrinka koowaad waxay tahay ruuxu ilaahay khayr la doono khayr weyn oo cadiim ah khayray dunya walaakhira soo gelayaan ama khayr eh, eh, diin ku saabsan looga jeedo ruuxu ilaahay khayr la doono khayr weyn la doono yufaqihu fi ddiin diintuu fahansiiya qof muslimina qadar fiqhiya kollay ka marhnaan maayo ama mid ijmaaliya ha noqdo ama mid tafsiiliya ha noqdo marka waxaa laga qaadanaya mafhuum mukhaalafaha qofkaanu ilaahay khayr la doonin diinka ma fahansiiyo waa mafhuumu shardiga laga fahmayo weeye qofkaanu ilaahay khayr la doonin diinka ma fahansiiyo waxaa laga qaadanayaa fiqhiga diinka la fahmaa inay tahay khayr cadiima haddii lagu camal falo oo aan marka ee lagu dhaqmaa inay tahay khayr weyn ay tahay ila qofku haddaanu ku dhaqmine marka uu khilaafo wuxuu noqonaya xuju ku noqonaya waalqur'aanu xujatun laka aw alayk yani xujatun laka aw calayk diinku u fahansiiya soo gelaya diinkao dhan hadday tahay xagga caqaa'idda hadday tahay xagga furuucda fiqiga ah hadday tahay xagga akhlaaqiyaadka dhammaan waxay soo gelaysaa diinka addiin kulluhu baa loo jeeda fiqiga kuma gaar aha furuucda camaligo keliya kuma gaar taasna waxay kutusinaysaa fadiilada fiqhiga diinta la fahmaa inuu marka weyn yahay baa laga qaadanaya xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa cilmigu waxaa lagu helaa barasho la bartay oo laysku kalifay inama alcilmu bitacallum taasna waxaa laga qaadanaya in marka cilmiga lagu raadiyo barashada la baranaayo layskuna kalifo sidii loo baran lahaa loogu dadaali lahaa yani markaa laysugu kalifi lahaa aad yo aad qaybistiisa barashadiisa ku noqnoqodkiisa xifdigiisa in aad iyo aad loogu dadaalo ayaa marka laga qaadanaya qofku inuu is yidhaahdo inaad marka cilmibaad yeelanaysaa adigoo aan marka waxaweeye u dhibaatoon cilmigii taas yaday waxaweye sax maaha yani cilmi iskama helayo dadka qaar baa waxay marka cilmiga ka raadiyaan inay cibaadada farabadiyaan iyo awraadda iyo khalaawada iyo dabeedna marka ay doonayaan in cilmigii marka ay sidaa cilmi ku yeeshaan dariiqa noocaasa cilmiga markaa ka lagu raadiye maaha yacni qofkii ilaahay fahm waa yani wakhtigaasoo kale waa dhacdaa inuu marka waxa ilaahay fahamka u kordhiyo laakiin shay aanu garanayn oo axkaamtii sharciga ahayd iskagama garanaayo cibaadada iyo wardiyada iyo dikriyada uu la yimi miduu cilmigu iskaga furmayo oo caalim sidaa ku noqonayo ma aha cilmiga tacallum iyo barasho ayaa markaa lagu raadiyaa dariiqa loo maraa saas weeye ariiqa loo maraa cilmiga sidaas yadaa weeye marka ariiqa in laga raadiyo loo maro ayaa marka laga qaadanaya waxaanay saxdu tahay in laga qaato ehelkiisa laga qaato ehelkiisa laga qaato laba ariiq baa jiro midna waxa waa barasho dadka garanaya cilmiga laga barto midna waxa weeye waa kutubaha in laga akhristo oo marka laysyahda ka barta marka labada dariiqba waa jiraan laakiin dariiqa mudani waa kii ee asalka ahi dariiqa mudan ee afdalka ah ee asalka ah ee waxa weeye cilmiga lagu bartaa waa barasho laga barto ehelkiisa dadka garanaya laga barto waayo qofku inuu is kutubaha adigu ka baro oo iska akhriso oo iska daalaco inuu is yidhaahdo fasaad badan ba ka iman kara fasaadka ka iman kara waxaa ka mid a kutubihii marka waxay dhici karta in marka akhtaa ku jirto dabadeedna marka waxa weeye markaa qalad markaa inuu iska qaato ile cid tawjiihisoo gacan qabata ma helin waxaa kaloo dhici karta saxba inuu ku yaallo sidii saxdee lagu qoray inuu yahay laakiin saxiix iyo daciifba kutubta waa ku yaalliin qowl saxa iyo qowl aan sax ahayn yacni mid weliba waa ku yaalliin ruuxi ma kala garan karo kanaa saxiixa kanaan saxiix ahayn waxaa dhici karta daciifkii inuu qaato oo uu saxiixi ka tago waxaa ku yaallo naasik iyo mansuukhba mid weliba ku yaalliin waxaa dhici karta mansuukhi inuu qaato naasikhi ka tago waxa ku yaalla waxa weeye mujmal iyo mubayan ba ku yaala waxa ku yaala muxkam iyo mutashaabih baa ku yaala mutashaabihaadkii baa dhici karta inuu iska raaco ta kale waxaa dhici karta inuu fahmo xumaysto ayaa dhici karta oo isagoo saxdi ay ku taalo ayaa dhici karta isagoo si qalada inuu fahmo oo u qaato ficlanna waa dhacdaa dadka luma marka in badanoo ka midi waxay ku lumeen inay is yidhahdeen kutubaha idinku cilmiga ka qaata oo culamo markaa ha u daba fadhiisanina ha dhegaysanina ya yani waxa weeye eh, cilmigii waxay ku kala soocayaan oo aqoon fiicanna markaa aba ayna lahayn ila qofku hadduu cilmi yeesho yani waxa weeye wixii dambe cilmigii waaba issii bari karaa laakiin marka hore wuxuu u baahan yahay gacanqabad fiican buu markaa u baahan yahay marka waxaa dhici karta inuu dabeed marka waxa weeye khalada fahmo oo fahamkiisii meel ka tuuraa dhici karta ou si kale u qaato waana dhacday yani marar fara badan bay dhacday dadka qaarkood yani waxaan kutubaha ku oolin inay ka fahmeen dabeedna sidii ugu camal faleen ya oo dabeedna bidac iyo dalaalaad iyo waxaan marka waxa culammadu qabin nusuustiina sheegin ay markaa ku tageen addamaaragta xataa waxa weeye waxa dhacda dee dabdiga laftiisa ayaa dhici karta inuu qaldo oo tasxiifka ku bato oo taxriifka ku bato ayaa markaa waxa dhacda meel baa dhibci ku dhici kartaa meel bay ka maqnaan kartaa meel baa marka xarakadu qaldami kartaa xarakaadkii xukunkii waa isku bedeli karaa macnihii waa isbedeli karaa kullu dalika markiisa waa ku jirta sidaas aawadeed culammadu waxay ahaan ariiqa asalka ah cilmiga lagu bartaa waa in cid ku barta oo aad ka qaadato sida nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam jibriil uga qaatay sida saxaabada nebiguba calayhi salaatu wasalaam nebiga ay uga qaateen yacni taabiciintu ay saxaabada uga qaateen waa ariiqii asalkee la yaqaanay weeyi taas yadaa weeyaan laakiin ruuxu markuu mustawo gaaro oo aqoon marka waxaweyn uu yeesho oo uu wax kala sooci karo oo uu waxyaalaha marka waxa kala baari karo xaaladda noocaasoo kale ah waa dhici kartaa inuu marka waxa cilmigii inuu marka waxa kutubaha marka uu ka kororsado ka ziyaadsado waa dhici kartaa oo dee caalim marka waxaweye intii culamo uu ka qaatay keliya toos uga qaatay si mubaashirah cilmigiisu ku egyahay de ma badna waxa weeye caalim walba yani marka dambe waxawey waa sii faa'idaystaa yani marka dambena waxawe fahamku markuu u furmo dee isagaaba marka adilada ka fahmaya culamada markaa shuraaxda iyo markaysa marka waa kaalmaysanaya siday marka waxa sheegaan yani qawaaciddiiy wixiina wuu garanaya yani saas yada wey albuhaariyu qaala bukhaari wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxu uhi waman salaka ariiqan yatlubu bihi cilman ku kastoo ariiq markaa gala ama ariiq qaadoo mara dariiqaasoo yatlubu bihi sababtiisa uu ku doonayo cilman cilmi uu ku doonayo sahala allaahu lahu bihi sahala allaahu ilaahay waxuu u sahlaa oo u fudaydiyaa lahu isaga u fudaydiyaa dariiqan riwaayaadka qaarkood bihi baa ku daraysay wuxuu ugu fudaydiyaa dariiqan waddo ila aljannati jannada markaa uu ku gaadhayo ayuu markaa u fudaydiyaa oo sahlaa xadiidkan laftiisa wuxuu usoo wariyey bukhaari mucallaq buu usoo wariyey laakiin meel kale ayuu ku xidhiidhiyey oo isagoo markaa mawsuula uu ku keenay marka sidaas aawadeed xadiiskana wuxuu faa'iideynayaa oo uu tilmaamaya in waxaweeye cilmiga raadinta la raadiyo in jannada lagu gelaayo hadduu qofku cilmiga sharciga a ah doono liajli illahna u doono ikhlaas ay ka tahay niyo ilaahay darti ah ya waa sabab jannadii u sababays taasna waxay ku tusinaysaa fadliga cilmigu uu leeyahay maadaama janno lagu gelaayo fadliga uu leeyahay bay ku tusinaysaa weliba niyada ilaahay dartii markuu cilmiga ku raadinaayo ou isleeyahay caalim noqo ilaahay dartii u noqo ya caaliman billaahi wa biamri illaah saas yadaa noqo si aad ugu camalfasho si aad dadka ugu anfacdo si aad marka naftaada jahliga uga saarto yacni saas yidhaahdo niyadaas marka waxaaba dhici karta fadligii culammada in la siiyo isagaan caalimba noqon ya wa inamaa likulli imri'in maa nawa ruux kasta waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu sidaa niyeeyo xadiisku muxuu sheegayaa wa inamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsi kasta waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo waxa weeye waa ta soo naqliyo inaan markaa cilmiga bilaabay oo marka waxa weeye cilmiga sharciga inuu barto ayuu bilaabay isagoo marka waxa talabkii markaa bilaabay ayaa geeri degdegii u timi waa dhinta shiikhii uu ka baranayey cilmiga ardaydii mid ka mid a ku riyooday wuxuu ku riyooday isagoo culammada lala soo saaray shiikhii buu u sheegay wuxuu yidhi inankii markaa waxa beryihii dhaweyd inoo yimi ee dabeedna dhintay caynkaas ahaa waxaan ku riyooday isagoo safka culammada ku jira jamacii culammada la soo saaray isagoo ku dhex jira ayaa aakhira lasoo saaray saasaan ku riyooday shiikhu wuxuu yidhi waa suuroobi kartaayo waxaa laga yaabaa niyo dhab ah oo ilaahay dartii ah oo inuu caalim noqdo uu doonaayo liajli illaah inuu markaa niyadaa ku socday ya dabeedna niyadiisi loo qaaday wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo abwaabta kale shareecadana waa ku sugantahay ya man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaazila shuhadaa'i wain maata calaa firaashih shawaahid bay leedahay can mucaawiyata qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul bukhaari wuxuu ka soo wariyey mucaawiye ka soo wariyey inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay yaquulu xaaluu odhanaayo man yurid illaahu bihi khayran ku kastuu ilaahay la doono khayr yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinka ayuu fahansiiyaa wa inamaa ana qaasim wax kaleba anigu ma ihiye waxaan ahay qaybiye yacnii cilmigii baan qaybinayaa dadka u sheegaya farraqaya ya wallaahu yuctii ilaahay baa bixinaya fahmada cilmiga la fahmaayo fahmada cilmiga la fahmaayo ilaahay baa bixinaya yacnii dadkii si caama marka hore loogu wada sheegayaa marka loo sheego yacni cidduu doonuu ilaahay fahmadii waafajinayaa fahansiinayaa marka aniguna qaybiyaan ahaw cilmigii baan faraqayaa waan dadka u qaybinayaa ilaahayna fahmada ayuu bixinayaa marka ilaahay in laga baryo yacni inuu fahmo ku siiyo wanaagsan oo uu fiqhi ku siiyo oo uu ku waafajiyo uu ku fahansiiyo yani in ilaahay laga baryo wey walam tazaala hadihi alummatu qaa'imatan kama buxayso kama zuulayse way ahaanaysaa nafyu nafyi ihbaatun shay la nafiyey haddii lasii nafiyo wuxuu noqonayaa wax musbatoo la sugay waayo zaala tazaalu ayaa macno nafyi bay leedahay nafyi bay la macno tahay waa zuushay bimacnaa waxa wey waa baaba'day ya yani ma jirtay la mid tahay lanna waa xarfu nafyi labadii nafyi markay isku dhacaan macnuhu wuxuu noqonaya mubat walan tazaala kama zuulayso kama baxayso yacni way ahaanaysaa satakuunu bay la macno tahay way ahaan doontaa haadihi lummatu tanoo ummaddan ahi qaa'imatan cala amri illaah mid ku taagan amarka ilaahay iyo sharciga ilaahay ya laa yaduruhu dhibayn bay amarka ilaahay ku taagnaanaysaa man khaalafahum cidda khilaafta aynay waxba yeelayn xataa yaatii amrullah ilaa uu ka imanaayo amarka ilaahay uu ka imanayo yacnii qiyaamadu ay ka imanayso waxaa loo sii jeedaa dabaysha ka soo horraysa qiyaamada ee soo dhacaysa intaan qiyaamadu markaa aynay dhicin ee qof kastoo muumina nafta laga qabanaayo sababteeda nafta lagaga qabanayo dabayshaasi ilaa intay ka imanayso ila wakhti markaa mu'miniini noosh ahay ugu dambaysa marka dabayshaa lasoo fasaxo qiyaamada ka soo horraysa ya amarka ilahay markaa taasaa loo jeeda ilaa amarka ilaahay uu ka imanayo waa dabayshaa qiyaamada ka soo horraysa weeye marka la yidhaahdo xataa taquuma asaaca haddii la yidhaahdo yani waxa weeye saacadda iyo dabayshani way isku yani marka way isi saaran yihiin maadaamay isi saaran yihiin kaannahu marka waxa ilaa saacadda laga gaadhay ay tahay mase ahe waa inta yare ka horraysa waa ilaa dabaysha ka soo horraysa ee horteed soo dhacaysa laga gaadhaayo amarka ilaahay taasaa laga tilmaamaya ilaa uu imanay ay ku taagnaanaysa amarka ilahay ku taagnaanaysa iyo sharciga ilahay xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxyaaluna tusanaya waxaa ka mid a ah nebigu calayhi salaatu wasalaam fahmada inaanu bixinayn ee cilmiga inuu sheegaayo dadkana markaysa markaa u faraqayo laakiin cidda fahmada bixinaysa oo qalbiga gelinaysa cilmiga oo qofka fahansiinaysa oo ka caalimka caalim ka yeelaysa waa allah awooddaa ilaahay baa leh marka ilaahay awoodda lahaa waa in laga baryaa ya oo la yidhahda waxa ya mucallima ibraahim callimnii ya mufahima sulaymaan fahimnii allahuma faqihnii fi diin wacallimnii ta'wiil saa lagu ducaystaa rabbi zidnii cilma ilaahu cilmi ii kordhi nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay dee u waxyoonayo ayuu wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhahdaa rabbigayow cilmi ii kordhi ya marka dee innaga uga baahi badan inaynu aad ilaahay u barino arrinkan kale wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddan inaynay ka baxaynin inay ku sugan tahay shareecada ku qumantao ku toosantah qaa'imatan cala amri illah kulligeedna looma jeede bacdigeed baa loo jeedaa wa hadihi alummatu waxa weeye waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin khusuus baa loo jeedaayo cid ummadda ka mida laga tilmaamaya ayaa sidan ahaan doonto shareecada ku qumanaan doonta mar walba iyo casri walba waxaana u daliila riwaayo kaleoo sheegaysa laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq kama zuulayso kama baxayso koox ummadayda ka midii daahiriina cala alxaqi xaqa inay ku haalib yihiin oo ku gacan sarreeyaan ya inay xaqa ku haalib yihiinna waxay ku tusinaysaa inay xaqii u dadaalayaan oo ay marka u doodayaan oo dadka ugu yeerayaan oo ay ku dagaalamayaan yani waxaweye taas yadaa bay kutusinaysa taas yadaa ayay ku tusinaysa yani waxawey ku dagaalamaya waxaan ujeednaa jihaadkii ku jihaadayaan jihaadkuna riwaayaadka xadiiska riwaayo ka ku soo arooray marka yani waxaweye cid muxiqaa inaan la waayeyn oo ummaddu baadi ayna isugu baxayn baa laga qaadanaya waxyaalaha laga daliishanaya xadiiska waxaa ka mid a ah. in waxaweeye ijmaacu inuu xujo yahay waayo ummatu muxamed inay isku waafaqdo wax baadi ah ma suuragal aha waayo daa'ifadii muxiqada ahayd meeday wacdigii eh, nebigu ballan qaaday dee waa in la helaa sidaas aawadeed waxaa laga qaadanaya ijmaacu inuu xujo yahay oo ummaddu arrinka isku waafaqdo culammada ummaddu masaa'il diiniya haddii laga hadlaayo qowlka muctabarkaa waxaa leh ahlulcilmigaa leh waa iyaga ayaa markaa inay masaa'isha sharcigaa ka hadlaan xaqu leh dadka kale dee inay gaabsadaan weeye walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun marka culammadu hadday isku waafaqaan mas'alo kulligood oo qof khilaafsan aan laga helin casrigaas waxaa laga qaadanayaa inay sidaasi xaq tahay baa laga qaadanaya in sidaasi xaq tahay baa laga qaadanaya haddii kale waxa baaqanaya ballanqaadkii nebigu ballanqaaday daa'ifada muxiqada ee xaqa ku sugan ee xaqa u hiilinaysa u gargaaraysa inaan wakhtina la waayin tii baa baaqanaysa wacdiga uu nebigu ballan qaadayna inuu baaqdaa ma dhici karto saas aawadeed waxaa laga qaataa hadday marka waxaweyaan culammadu ay masale ku ijmaacaan oo xadiis khilaafsan la helo qacan xadiiskaasi wuxuu noqonaya ijmaacaasi hadduu sugnaado mansuukh buu noqonaya ya oo ma dhici karto inay ummaddu wada khilaafto xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam mooyaane de xadiisku inuu mansuukh yahay marka waa qariino faa'iidaynaysa inuu waxa weeye markaa lagu garto xadiiskaasi inuu mansuukh yahay haddii kale daa'ifadii muxiqada ahayd baa la waaya in la waayaana ma dhici karto waa sababta culamada qaarkood u yidhaahdaan haddii marka waxa weeye nas iyo yani ijmaac ay iskhilaafaan oo ijmaacuna saxiix yahay yani yuqadamu lijmac ijmaca la hormarinaya maxaa ijmaca loo hormarinaya alijmac laa yaxtamilu naskha ijmac nasakhaad ma aqbalo laakiin nasku wuxuu aqbali karaa ta'wiil buu aqbali karaa wuxuu aqbali karaa naskhi buu aqbali karaa laakiin ijmaacu waa daliil sariixo ta'wiilna ma aqbali karo ya yacni naskhina ma aqbali karo ijmaac baa la nasakhay ma dhici karto lamaba khilaafi karaba yani ijmaaci in la khilaafaa maba dhici kartaba yani waxa weeye waa sabiilulmuminiinka ijmaaca marka in la raacaa ya yani waxa weye wayatabic hayra sabiili lmuminiin nuwallihi maa tawalla marka sabiilulmuminiinka wuxuu noqonaya ijmacu noqonaya adilo kalena culamadu waa u deliishadaan yani ijmaca qadarka dambe xadiiska wuxuu sheegayaa walan tazaala hadihi lummatu qaa'imata cala amri illahi laa yadurhum man khaalafahum xata yaati amru allah riwaayaadka qaarkood sidaynu sheegnay waxaa ku sugan daa'ifatu min ummatii koox ummaddayda ka mida ah. marka waxaa laga tilmaamayaa kama baxayso kama zuulayso ummaddaydu inay ku taagan tahay amarka ilaahay ee sharciga ilaahay ku toosan tahay oo ku qumman tahay laa yadurhum man khaalafahum walaa man khadalahum riwaayaadka qaar baa kordhinaya xataa yaatiya amr ullah wahum calaa dalik marka waxaa laga tilmaamaya majmuuca ummadda in laga helaayo cid sidaa ku qumman bidaliil riwaayada kale sheegaysa taa'ifatu min ummatii kooxdaa ummaddiisa ka mid ayaa loo jeedaa waxaa laga soo wariyay a'immadii salafka qaarkood inay yidhaahdeen waxa weeye waa ahlulxadiis waa xadiiska nebiga calayhi asalaatu wasalaam cidda u ehelka ah qaar waxay ka cabireen waa ahlulcilmi wa ahlu alaathaar ama wa ahlulcilmi bilaathaar iyo ahlulxadiid tacaabirtaasay ka cabireen waana sida imaam axmed ibnu xambal iyo yaziid ibnu haaruun iyo jamaaco markaa badan oo culammadii salafka ka mida laga soo naqliyey culamada dambe qaarkood sida qaadi ciyaad waxa uu yidhi waxaa loo jeedaa ahlulxadiidi waman yactaqidu muctaqadahum muraadku waxa weeye waa ahluxadiiska iyo ciddii caqiidadoodoo kale ictiqaadisoo rumaysa weeyaan bimacnaa caqiidatu ahli sunna waljamaca cidda ku sugan nawowi isagu wuxuu yidhi daa'ifada muxiqada ahi marba waxay noqonayaan ummadda nooc walba waa kaga jiraan mar muxadisiin bay noqonayaan mufasiriin bay noqonayaan waxay noqonayaan waxa weeye qaar macruuf ka amrayo xumaanta reebaya alamrun bilmacruuf annahuun can ilmunkar waxay noqonayaan qaar markaa jihaadaya ayay noqonayaan yacni anwaacda ummaddu ka koobantahay tahay qayb walba waa gelayaan marka sida uu hadda nawowi cabiray oo marka waxa weeye uu markaa sidaa u faafiyey iyo culammadu siday cabiri jireen ma farqa udhexeeya yacni marka ahlulxadiis laleeyahay muraadka looga jeeday waxay ahayd waa cidda ahlulitibaaca ah ee sunnada nebiga iyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam raacaysa ee waxa weeye hadday markaa dee aqoon iyo diraayo ku darsatana waa nuurun calaa nuur haddii kalena sida markaa cidda axaadiista nebiga xujaysanaysa ee ku camal falaysa ee ku dhegaysa ee qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadal bashar kale yidhi aan ka hormarinaynin ee xadiiska nebiga hormarinaysa qadimaysa ictiqaadan wa camalan ayaa looga jeeda laakiin muraadku ma aha inuu keliya in laga tilmaamayo muxadisiin muxadisiintii waxaa dhici karta qaarkood inay noqdaan marka waxaweyan yani ahlu bidca inay ka mid noqdaan isagoo muxadisaa dhici karta inuu markaa noqdo suufi oo laga yaabo inuu noqdo waxa weeyaan markaa firaqa kale markaysaa marba koox u noqdo laakiin waagaa hore ee salafka markii la joogay cidda xadiiska ku alqaan lihi waxay ahayd cid xadiiska raacda dadka ahlulbidacahi wakhtigaa may danayn jirin xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam inay riwaayo iyo werin iyo markaa waxa weeye ku dadaal xadiiska nebiga ay ku dadaalayaan laguma aqoon cidda markaa xadiiska nebiga ku dadaasha waxa loo yaqaanay cidda ahlu sunnaha baa lagu yaqaana sidaasaa marka ahlulxadiis la itlaaqo macnihii ay ugu dhacaysay in laga tilmaamayo ahlul asar ama ahlusunna yani markaa muraadka looga jeedahay ama ahlulitibaac cid ra'yi iyo bidca marka u ehela may ahaan jirin laakiin waayadii dambe dee xadiiskii waxa galay yani nooc walba markaa sidaas aawadeed buu qaadiciyaad wuxuu cabirayaa ahlulxadiisi waman yactaqidu muctaqadahum qaadiciyaad wuxuu dhintay kii hijiriga wuxuu sanad ka dambeeyey alqaadi abubakar ibnulcarabi marka ahlulxadiiska iyo cidda caqiidadoodoo kale ictiqaadisa weeyaan daa'ifadan muxiqada marka calaa haada way caddahay muraadka looga jeedaa inay tahay ahlusunna ahlu sunnati almaxdah in laga tilmaamayo ahlu sunnaha saafiga ah in looga jeedo ahlu sunnaha saafiga ah in looga jeedo sidaas yadaabay u caddahay sidaas yada ah ayay markaa u caddahay casrigan haddaba waxaa soo baxay dad yidhaahdaa firqa naajiya iyo taa'ifa almansuura laba macnaa lagu kala xambaarayaayo taa'ifada loo gargaaraya xadiiskani sheegaya ee xaqa loogu nusraynaya waa mujaahidiinta ya laakiin culamada ahlu sunna waxay qabaan in marka isku macno laga tilmaamayo aa lasii kala nusro bato cidaan firqatu naajiya soo gelaynin daa'ifadii mansuuradaha inay tahay lagama tilmaamayo culamadu marka waxay uga jeedeen isku macne alfirqa naajiya waa kii sheegaya xadiisku kulluha fi nnaari ila waaxida marka firqa naajiya waa kooxda badbaadaysa ee xadiisku sheegaayo waana kooxdan muxiqada ah waxay cuskadeen riwaayaadka qaarkooda ku soo aroortay inay markaa yuqaatiluuna dagaalamayaan dee waxa weeye ahlu sunnuhu wakhtiga markaa waxa weeye jihaadka munaasibka yimaado way jihaadayaan laakiin cid waxa weeye markaa bidca iyo baadi u saaxiiba oo tiri gaalaannu la dagaalamaynaa inay daa'ifadii muxiqada ahayd iyagu saa ku noqonayaan maaha waayo arrinka markaa ay la imanayaan oo samaynayaan dee si qummanoo sharciga horta uma samaynayaan wuxuu ka warramaa shaykhulislaam ibnu taymiya jihaadu ahlisunna iyo jihaadu ahlilbidac waxa la yidhahdo jihaadu ahlilbidac ayuu ka warramaa sheega marka jihaad quman inay jihaadayn ayuu markaa tilmaamaa marka cidda la ammaanayo wanaaggooda la sheegayo waa cidda marka waxa weeye ictiqaad ahaanna qumman shareecadiinna marba waxa weeye ku camal falaya oo cubuudiya mutlaqa ay ku sugan tahay cubuudiya mutlaqa maxaa looga jeedaa camal walba watigiiwakhtiguu joogay ku camal falaya yani waxaa kale jira cubuudiya muqayada iyo cubuudiya mutlaqa ahlu sunnuhu waa cubuudiya mutlaqa u sugnaatay yacni marba waxa weeye camalka wakhtigiisu taagan yahay ayay ku dadaalaan yacni dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa un camal mucayanahun mar walba inay ku dadaalaan oo sameeyaan waajib kale oo taagan oo markaysaga taacatulwaqti ah inay dayacaan baa dhici karta waxaaba dhici karta waxa weeye daaco e, aan wakhtigeedii joogin wakhtiyada qaarkood inay isku mashquuliyaan tii joogtayna ay dayacaan qolada marka ahlulbidaci alcalaamatu ibnuqayim waa ka warramaa cubuudiyada mutlaqa ah iyo cubuudiyada muqayadka waa ka warramaa marka inay ahlu sunnuhu yihiin ahlu cubuudiya mutlaqa ahlu ay yihiin cubuudiya muqayado oo taasuna ay dabratay oo taasuna ay ku xidhan yihiin saasoo kale ayuu tilmaamaa marka khulaasadu waxay tahay daa'ifada muxiqada ah ee mansuurada ahi waa firqa naajiya lafteedii yada weeye laba kooxood oo kala duwan oo labadaba la ammaanayo ma aha marka leeyahay ahluxadiisna muraadka looga jeedaa waa cidda itibaaca iyo asarka iyo u saaxiibka awey weyn aan iyo ra'yigooda iska raacayn hadal bashar kalena aan ka hormarin xadiiska nebiga muraadka looga jeedaa saas weyn ama riwaaye la soo wariyoo tilmaamaysa baytulmaqdis bay ku sugan yihiin yacni riwaayada waa daciifo ma sugna yani waa riwaaya daciifa xagga beled ahaanna culammadu waxay marba meel bay joogi karaan wakhtiyada qaarkood beled kasta waa joogi karaan wakhtiyada qaarkoodna beledada qaar bay joogi karaan wakhtiyada qaarkood meel bay isugu ururi karaan wakhtiyada qaarkood waa badan karaan wakhtiyada qaarkood waa yaraan karaan taasina waa calaa xasab marba yani xaaladdu siday tahay bay ku xidhantahy xadiidka labiyo tobnaad can asmaaa ana nabiya sala allahu aleyh wasalam xamid allah waafna calayh bukhaari wuxuu ka soo wariyey asmaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam xamid allah caza wajal inuu ilaahay mahadiyey caza ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeya wajalla ilaahay isagaa weyn marka caza iyo wajalla waxaa looga jeedaa madxi ammaan baa loo jeeda marka odhaahdu waa inayna kaaga ekaan markaad laqbaynayso sidii duca waa inayna kaaga ekaan ya duca waa inayna kaaga ekaan waa ammaan lagu ammaanayo caza ilaahay isagaa haalib ah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn wa afnaa waa ammaanay calayhi ilaahay buu ammaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala intaa dabadeedna wuxuu yidhi maa min shayin lam akun uriituhu ilaa ra'aytuhu fii maqaamii maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo lam akun aanan ahaan jirin uriituhu mid hore lay tusay aanan ahaan jirin ilaa ra'aytuhu inaan arkay mooyaane fi maqaami makaanu istaagaygan halkan aan joogay ee hadda aan taagnaa halkan aan joogay hadda aan taagnaa gudaheeda aan ku arkay mooyaane wax kasta oan hore lay tusin istaagaygan halkan taagnaabaa laygu tusay oo aan ku arkay xata aljannatu waannaar wax kale iska daayee jannadu mar'iyatun mid la arkay weeye mar'iyatun lii waannaaru naartuna mar'iyatun li jannada iyo naartu waxawe waan arkay dabdiga marka waxa weeye mid walba loo xarakeeya in la wada kor dhigo iyo in labadaba la godo iyo in labadaba la hoos dhigo yani waxa weeye tawjiiha mid walba oo loo dabdiya xata aljannata wannaara iyo xata aljannatu wannaaru iyo xata aljannati wannaari saddexda mid walba waa loo xarakeeyey siday shuraaxduba idiin tilmaamayaan marka haddii la rafciyo waxay noqonaysaa xata aljannatu waannaaru wax kale iska daaya jannada iyo naarta mid walba waan arkay oo mid waliba waxay ii tahay midaan arkay weyi aljannatu mar'iyatun waannaaru mar'iyatun lii jannadana waa arkay naartana waa arkay marka haddii sidaa la yidhaahdo xata aljannatu waannaaru la yidhaahdo waxay noqonaysaa xataadu ibtidaa'iyay noqonaysa waa xataadii ibtidaa'iyada ahayd mubtada daba dhacay khabarkaa loo qadaraya haddii labadaba la kordhigo waxay noqonaysaa caaifay noqonaysa in lagu cadfaayo ra'aytuhu isimka damiirka ah ee maxalu nasbe yaalla ayaa lagu cadfayaa oo macnuhu wuxuu noqonayaa waljannata wannaara jannada iyo naartana waan arkay marka caatifo la yidhaha xataad haddii marka waxa weye lahoos dhigana waxay noqonaysaa haaye in looga jeedo xataadu haaye tahay xataadu inay haaye ayaa laga tilmaamaya saddexda weji wejiga markaa haayada ayaa markaa xoogaa ugu liita laakiin isaga laftiisa oo dee la ismoodsiin karaa haddii la waa haayo ilaa halkaa laga gaarayo marka iyagu aragga inay soo gudagelin laakiin bacdi culammada kamida ah waxay yidhahaan xataada marka haaye looga jeedo yacni marar badan waxa dhacda inay waxa weeye haayadu inay muqayaha soo guda shayga haayada looga dhigaayo haddii xataa markaa lagu isticmaalay inay soo gudagasho gasho qaar baa ku cabiray ma aqaan mujhuri baaba mala lahaa baan u malaynaya marka calaa kulli xaal marka haayada laga dhigo lafteeda dhibi kuma sugna bali lakiin waxa ugu sii fiican rafcada fa uuxiya ilaya waa lay waxyooday aniga ayaa nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam annakum tuftanuuna fii quburikum waxaa lay waxyooday in laydinku fitnaynaayo bimacnaa laydinku imtixaanaayo xabaalihiinna gudahooda xabaalaha gudahooda in laydinku imtixaanaayo mila fitnati lmasiixi adajaal in laydinku imtixaanaayo fitnadii masiixu dajaal fitno la mida ama imtixaan la midoo kale in laydinku fitnaynayo xabaalaha gudahooda baa lay warramay marka mudaaf ilahigiibaa la gooyey aw qariiban raawigii baa shakiyeyma mila buu yihi mise qariiban buu yihi aw qariiban min fitnati lmasiixi dajaal ama wax ku dhow fitne ku dhow fitnadii masiixu dajaal oo kale laydin imtixaanaya laa adri ma garanaayo ayu dalika qaalat asmaa'u wuxuu yidhi raawigii ka warinayey laa adri ma garanaayo ayu daalika soo sheegay keebay qaalat asmaau qaalathu ay tidhi isaga asmaau asmaa ay tidhi kala garan maayo ma qariiban ayay tidhi mise mila ayay tidhi waa shaki min araawi wuxuu sii akidayaa sii adkaynayaa shakigii ayu iyo caya labada mid walba waa loo xarakeeyey in ya-da la kordhigo iyo in la godo labadaba waa loo xarakeeyey haddii la godo waxay noqonaysaa istifaamiyo su'aal bay noqonaysa waxaana noqonaysaa marka tacliiq inay faa'iidaynayso la adriida camalfalkii ay ka xirayso waana sida fiican ayuda in la gudo marka istifaamiya weeye wejiga labaad waxa weeye waa aya in la yidhaahdo la kordhigo hadii la kordhigana waxay noqonaysaa mawsuul bay noqonaysa mawsuul ayay noqonaysaa laakiin labada weji waxaa fiican istifaamiyada ayaa fiican raabidkii wuxuu noqonayaa qaalathu oo marka mafcuulka xadfane la qadarayo ayaa markaa u noqonaya waxa rabdinaya min fitnati almasiixi dajaal marka hadal baa soo kala dhex galaye wuxuu noqonayey qariiban min fitnati almasiixi dajaal saasuu noqonayey ta kalena waxaway mintaa ka maqnaanays mila fitnati almasiixi dajaal ayaa macnuhu u dhacaya fitnada masiixi dajaal oo kale fitno la mida baa xabaalaha laydinku fitnaynaya masiix waxa weeye waa dajaal cawarkii wey maxaa masiix loo yidhi waa mamsuuxulcayno il buu la'yaho masaxan yacnii il baa markaa nuurkii laga tegsiiyo aanu waxbaba ka arkayn ta kale lafteedu ceeb bay leedahay laakiin waxbuu ka arkayaa oo araggii waa u joogaa laakiin lafteedu yacni markaa ceeb bay yaro leedahay waa maciiba iyada lafteedu laakiin mid baa waxbaba aanu ka arkayn marka masiix sidaasaa lo yidhi waa mamsuuxulcayn addajaalna waa maxay waa kii beenta badnaa yani dajalku waxa weeye been badnaanta weeyi yani qofku weliba markaa waxaan u ekaysiyo beentiisa run u ekaysiyo yuqaalu waxaa lagu yidhahdaa ma cilmuka qofkii xabaasha la dhigay baa lagu odhanayaa ma cilmuka aqoontaadu maxay tahay aad u leedahay bi haada arajuli kan oo ninkan ah inta nebiga la tuso ayaa lagu yidhaahdaa ninkan maxaad ka garanaysa muxuu yahay ninkani waa lagu imtixaanaya fa ama almu'minu muuminka miya kii rumaysnaa aw ilmuuqinu ama kii yaqiinsanaa miya laa adri ma garanayo ayuhuma qaalat asma'u biayihimaa buu ii qorayaa nuskhada markaa qaarkeed ay qoraysa qaarna bacdu waa ka maqanta bacdu markay maqan tahayna labadii weji ku sugan inuu godan yahay iyo inuu kor dhigan yahay labada mid walba waa loo dabdinaya marka biayihimaa waxay iyadu ku caddahay haddii ba'da la daayo in waxa weeye markaa su'aal looga jeedo labada keebay qaalat asmaau asmaa ay tidhi ama ayuhuma labadooda keebay qaalat asmaau qaalathu ay tidhi asmaau asmaa ay tidhi maca almuuqin ayay tidhi mise muumin bay tidhi labadaa ma kala saxaaya buu yidhi waxay ku tusinaysaa siduu alfaaddii ugu dadaalayo oo uu doonaayo eray inaanu erey ku beddelin ya ee siduu xadiiska u maqlay inuu sidiisii u sheego inuu ku dadaalayo bay ku tusinaysa fayaquulu wuxuu odhanayaa kaa muuminka ahi ama yaqiinsan ee rumaysani huwa muxammadun rasuuluullaahi waa muxammad weeye rasuulullaahi oo rasuulka ilaahay ah jaa'anaa bilbayinaati wuxuu noola yimi daliillo cadcad iyo xujooyin cadcad buu noola yimi walhuda iyo hanuun buu noola yimi iyo hanuun ayuu noola yimi faajabnaahu waa ajiibnay oo waa aqbalnay watabacnaahu waa raacnay waa ajiibna waa raacnay nuska qaar hada waa ka jarayaan marka macno ahaan waa isla halkii un waayo marka la gooyo damiirka haadaa waxay noqonaysa muqadar inuu yahay ajabnahu waa ajiibnay oo waa aqbalnay watabacnaahu waa raacnay rumayntii aanu rumaynayn aanu aqbalnay waana raacno camal ahaan siduuna amraayay aanu ku camal falla huwa muxammadun muxamed weeyuu yidhaahdaa wuu ku nuxnuxsanaya waa ku celcelinaya alaaan saddex goor buu sidaa odhanaya fa yuqaalu waxaa lagu yidhahdaa nam seexaa lagu yidhaahdaa saalixan ay xaal aad markaa wanaagsan tahay seexo ama saalixan xaal aad ku markaa intifaacayso camalkaagii wanaagsanaa oo aad wanaagsan tahay yani seexo ama nawman saalixan hurdo wanaagsan markaa seexo waa laga fiican yahay taa dambe wejiga fiican waa in marka laga tilmaamay daatadiisu inay saalix tahay laga tilmaamayo xaalad wanaagsantao saalix tahay seexo yacnii iska naso qad calibnaa waanu ogaanay bay yidhaahdeen an kunta la muuqinan bihi inaad markaa tahay mid rumaysan waanu ogaannay ama in kunta la bihi intaasi markaa waxay noqonaysaa mukhafafa min athaqiila qad calimnaa waa ogaanay in kunta ay innahu shaan iyo kunta inaad ahayd lamuqinan bihi mid rumaysan inaad ahayd waanu ognahay inaad rumaysnayd waanu ognahay intu waxay noqonaysaa mukhafafa min athaqiilay noqonaysa ay innahu shaniye kunta waxaad ahaan jirtay lamuqinan bihi mid rumaysan baad ahaan jirtay marka maadaama cilmi dabadeed ay dhacday laamna marka xagga dambe marka uu yaallo waxay noqonaysaa in la hoos dhigaayo walaqad naclamu inahu layaxzunuk yacni markaa in la hoos dhigayay noqonaysa laakiin marka culammada odhanaysa kordhig baa bannaan waxay leeyihiin masderiye inay tahay markaa lagu xambaaraya qad calimnaa xaqiiqe waa ogaanay innahu sha'niye kunta inaad ahaan jirtay ninkanow ama shaksiganow la muuqinan bihi mid rumaysan nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo si yaqiino hubaala u rumaysan inaad ahaan jirtay waa ognahay malaa'igtii ayaa sidaa ku odhanaysa wa ama almunaafiqu munaafiqi miya kii gaalnimada hoosta ku qarsanayay qalbiga gaalnimada ku qarsanayey aw ilmurtaabu ama kii shakisnaa miya laa adri ma garanaayo ayu daalika qaalat asmaa'u labadaa keebay tidhi asmaa ma almurtaab bay cabirtay oo tidhi mise almunaafiq bay tidhi ma kala garanayaa raawiga yidhi ee labada mid ahaan bay tidhi macna labadu waa isu tegayaan waayo hadduu shakisan yahay munaafiqna waa yahay ya munaafiqna waa yahay fa yaquulu wuxuu odhanayaa kaa munaafiq ahi ama kaa shakisani samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultuh samictu nnaasa dadkaan maqlay yaquuluuna xaalay odhanayaan shay-an wax ay odhanayaan baan maqlay faqultuhu markaasaan aniguna idhi dadkoo iska ashahaadanaya o odhanaya un ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah dadkoo sidaa le unbaan maqloo anna waan iska idhi waxaan ka ictiqaadsanaa iyo waxaan ka rumaysnaa toonna ma jirine waxa weeye dadkuba yidhi adna iska dhebaan ahaa saasuu yidhahdaa bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa eh, arin weyn ayuu sheegayaa eh, wuxuu sheegayaa fitnadii qabriga ayuu tilmaamayaa iyo sida qabriga la ysugu imtixaanayo waxaase uu nebigu ka hormariyay calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay wax kastaba nebiga sala allahu alayh wasalam in halkaa uu taagnaa lagu tusay wakhtiga uu hadalkan odhanayaa waxay ahayd waa maalintii qoraxdu madoobaatay qoraxdaa madoobaatay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu saxaabadii wuxuu tujiyey salaadii qorax madoobaadka ayuu tujiyey salaadana waa dheereeyeyoo qiraa'o badan iyo qur'aan badan buu ku akhriyey intuu salaadda ku jiray ayuu mar wuxuu sameeyey sidii uu wax tiigsanayoo kale ayuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam isagoo salaaddii u taagan ayuu sidii wax uu tiigsanayo kaleu gacanta taagan mar kalena sidii wax dib u soo guranayoo kale ayuu noqday saxaabadu way weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi jannadii iyo naartii baa lay tusay dabeed waxaan markaa eh, doonay inaan jannada laan ka soo gooyo haddaan laantaa ka soo goyn lahaa waa cuni lahayde inta adduunyadu ay baaqi tahay ya yacni waxaa jannada ka midka ahi ma baaba'ayaan ma qallalayaan yacni midho ma waayayaan haddii laanta aan soo goyn lahaa buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam laantaasi inta adduunyadu baaqi tae qiyaamadu ka dhacayso waxay noqon lahayd mid baaqi ah mar walbana midhaha laga goosanayo may qallasheen may baaba'deen ya yacni midho lagama waayeen marka laga gooyeba markaysaa waxaan yani midho kale ku oli lahaa saasuu markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii aan dib u soo yaro guranayeyna naartii baa lay tusay buui ya markaa saas uu sheegay marka maqaamka uu sheegayaa waa markaa uu salaadda ku jiray salaatulkusuufkii xaaladdaasay ahay maa min shayin lam akun uriidtuhu ilaa ra'aytuhu fii maqaamii xata aljannatu wannaar marka jannada iyo naartana jumlo ahaan nabiga waa la tusay calayhi salaatu wasalaam oo wuu arkay jannada iyo naarta haddaba maxaa lagu xambaaraya xadiiskan sheegaya cadadtu lcibaadi asaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara cala qalbi bashar inuu ilaahay ka soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaan ili arkin oo aan dhegin maqal oo aan qalbi bini aadam kuba soo dhicin waxaa laga jawaabayaa in la yidhaahdo xadiiska waxaa ku jirtay ziyaado bal hama dalactum calayhi yacnii intii aad daalacateene aragteen mooye wixii kale oo yacni qadarka kale in laga tilmaamayo ilina ma arkin dhegina ma maqal bal hama dalactum calayhi taasi waa jawaab marka jannadiina mar walba in la kordhiyo ayay qaabil u tahay in la siyaadiyo jawaab labaad waxay tahay in markaa jumle ahaan la tusay jannadii ma sheegayso tafsiilan shay kastooo ka mida in la tusay taa sheegi mayso haddii markaa shaygii yacni qayb la arkiyo qayb aan la arkin uu isugu jiro dee waxa weeye in la wada arkay kama dhalanayso waa shayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga oo wax kale weheliyaan waa ka duwan yahay shaygaan wax kale wehelin jannadii oo qayb la arkay oo ama aadam arkay ama nebi maxamed arkay calayhi salaatu wasalaam qayb markaa la arkay iyo markaa isugu jirta qayb kalaan la arkin dee waa ka duwan tahay yacni markaa qaybtan markaa waxa la arko keliya marka sidaas aawadeed labadaa jawaabood ayaa marka waxa laga jawaabaya marka jumlatan in loo arkaa kama dhalanayso tafsiilan jusiye kastoo ka mida in la arko kama dhalanayso xadiidkan qaar baa deliishado waxay u deliishadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dabayaaqadii noloshiisa wax walba waa la ogeysiiyey wax aanu ogeyni ma jirto xataa mafaatixu alghayb waa ogaa qaar baa sidaa yidhi saas aawadeed marka loo deliishado nusuusta sheegaysa in cilmulghaybka ilaahay la gaar yahay qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah iyo wa cindahu mafatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa hu iyo laa yaclamu ma fii hadin ila allah xadiidkaa sheegaye nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay iyo adilada la midka ah waxay leeyihiin hada qabla alcilmi bihi intaan yacni nebigu aanu ogaan bay ahayd laakiin awaakhir xayaatii markii dambe waa ogaado wax ka daahnaaba ma jirin wax walba waa la taalacsiiyo waa la tusay miyaa xadiiskan arag maa min shayin lam akun uriituhu ila ra'aytuhu fii maqaamii hada xata aljannatu wannaar calaa kulli xaal warka ay sheegeen war saxan maaha nebigu markaa wax walba markii dambe waa ogaaday laynooma sheegin nusuustaasina waa nusuus muxkama waa nusuus muxkama weeyi mansuukho inay noqotaana ma dhacayso waaba weeye khabarkana naskhigu ma galo ilaahayna wuxuu isku ammaanay inuu cilmulghaybka la gaar yahay nabiyada qadar in laga ogeysiiyaa waa jirtaa laakiin waxyi baa lagu ogeysiiyaa caalimulghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuul hadda qadarka markaa aan la ogeysiin wuxuu kala mid yahay dadka kale kala mid yahay dadka kale ayuu kala mid yahay markaa saacadda inaanu ogeyn waxa dhici doona inaanu ogeyn baa adiladu sheegaysaa aayaadkii axaadiistu mid walba ay tilmaamayaan xadiiskuna nebigu kuma odhan ilaa uclimtuhu waa lay ogeysiiyeyoo waan garanayaa ma odhane ilaa ra'aytuhu buu yidhi waxaa kale jira sifat ru'ya iyo sifatu lcilmi ru'yadu waxay ku tacalluqdaa waa ka kooban tahay cilmigu wuxuu ku tacalluq araggu wax la arko mar'i ah buu ku tacalluqaa shayga mar'igina shay mawjuuda waa inuu yahay shay aan jirin oo mawjuudba ahayn dibse ka jiri doona dee ru'ya kuma tacalluqdo ya ma khayaal ba see loo arkayaa markaa shaygu haddaanu markan ba ahayn haddii la yahaha lowxulmaxfuudka dee ayaa la tusay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wax allo waxa lowxulmaxfuudka ku sugan waa arkay dee waxaa la odhanayaa nebigu sadar waxba kama akhrin jirino ummi buu ahaa marka haddayba dhacdo inuu looxul maxfuudka arko waxa ku qoran miduu akhrinayay ma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam ashyaada soo socotee weli aan dhicinna wax mawjuuda maba ahba dee xadiiskani kuuma daliilahe daliil kale raadso xadiiskan ru'yuu sheegayaa ru'yaduna shay mawjuudunbaabay ku tacalluqdaa wuxuu hadduu yahay wax berri dhici doona ama wakhtiyo soo socda dhici doona ama dib laga abuuri doono kullu daalika wax mawjuuda maba ahaba marka ru'ya ay ku tacaluqdo maba aha marka sidaas aawadeed yacni wax mucaaradoo ka dhaxeeya xadiiskan iyo adilada kale aynu tilmaannay cilmulghaybka inuu ilaahay la gaar yahay ka dhaxeeya ma jiro marka way jirtaa shay ka mida cilmulghaybka nebiga in la ogeysiiyo loo waxyoodo oo dee aayaddaaynu sheegnay baaba tilmaamaysa laakiin qadarka loo waxyooday mooye intii kale wuxuu kala mid yahay dadka kale u kala mid yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma oga yacni saas yada weeye wuxuu kaloo xadiisku inoo tilmaamayaa in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka xabaalaha gudahooda in lagu imtixaanaayo oo marka qofka la dhigo qabriga waxaa la weydiinayaa saddex su'aalood sida axaadiis kale ay sii caddaynayaan xadiiskani hal su'aal buu inoo sheegay laakiin axaadiis kalea waxay caddaynaysaa in saddex su'aalood la weydiinayo waxaa la weydiinaya alusuul halaaa asalada saddexda a la su'aalaya man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka rabbigaagu waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma ruuxa muuminka ahi waa ka jawaabayaa oo jawaabtii xaqa ahayd buu ka jawaabaya ruuxa munaafiqa ahina wuxuu odhanayaa ha ha laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultu ziyaadada riwaayadka qaarkood baa ku daray marka labada malaka ay su'aalaan munkar iyo nakiir ay weydiiyaan wuxuu odhanayaa ha ha laa adri garan maayo buu yidhahdaa samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultu dadkoo waxle baan ka maqlay anna waa iska idhi waxallo waxay sheegaysaana garan maayo yani iska dhe mooyaane yani ictiqaad iyo rumayn iyo yaqiin iyo waxaas ma jirin ya dee hadday caynkaa tahayna ruuxa anfici mayso ruuxa anfici mayso marka ruuxa jawaabta saxda ah ku jawaaba waxaa lagu yidhaahdaa nam saalixan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan nam nawmat alcaruus waxaa lagu yidhaahdaa seexo hurdada caruusku seexdo oo kale ninka caruuska ahi hurdaduu seexdooo kale seexa lagu yidhahdaa ya ruuxa markaa munaafiqa ahina isagu waxa weeye marka uu sidaa yidhaahdo jawaabtii garan waayo waa la garaacaa markaasaa waxa weeye ay malaa'igtu garaacaan qaylu markaa ka kaca qaylada uu qaylinayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam cid waliba waa maqashaa oo agagaarkaa ku sugan mooyaane jinka iyo insiga waa labadii mukallafiinta ahaa ee takliifka la saaray jinka iyo insigu ma maqlaan laakiin xataa xooluhu waa maqlayaan xooluhu xataa waa maqlayaan cabaadka ka baxaaya yacni qofka la cadaabayo waa maqlayaan saas aawadeed baa waxa dhacday oo ay samayn jireen baa la yidhi dadka fardaha dhaqdo oo kale waqtiyada marka waxa weeye saxaradu ay ku dhegto ay ka soo dhici weydo waxay geyn jireen xabaalaha gaalada iyo meelahaasay ag keeni jireen markaasaa nixitaanka u naxay ayaa dabeed markaysa markaa waxaan yani ay ka furfurmi jirtay oo ay ka soo bixi jirtay waa dabiico ay yaqaaneen oo culamada qaarkood ay markaa tilmaameen marka laba nooc baa la sheegay waxaa la sheegay kii munaafiqa ahaa ka gaalkiina waa la mide iyo kii muuminka ahaaye ahlulwacdiga ahaa waa muumin dee marka waxa weeye ahlulwacdi ahoo aan caasi ahayn labadaa nooc baa la sheegay mid labada u dhexeeyaa jiroo mu'min naaqisul iimaan ah ama caasi ah oo asalkii tawxiidkiiyo iimaanka waa hayaa ha yeeshee dembiye waaweyn buu la yimiyo waa saaxibulkabaa'ir dembiye waaweyn buu u saaxiib yaho uu ku dhintay oo aanu ka toobadkeenin kaa isaga waa laga aamuso lama sheegin culammadu waxay yidhaahdeen kaa waxaa loo sheegi waaye warkiisa ayaa dee dheeraanaya waayo dee isku nooc ma noqonayaano qaar baa waxaa laga yaabaa jawaabtu inay ka yaro raagto oo dabeedna marka waxa weeye jawaabtii haddana markaa dib laga siiyo dabeedna markaa waxaw isaga ku badbaado qaar baa waxaa laga yaabaa in waxa weeye markaa ciqaab weyn markaa la ciqaabaayo marka axwaashooda ayaa kala duduwanaanaysa saas aawoodee isaga waa laga aamusay isaga waa laga aamusay oo dadka markaa waxa xabaalaha lagu cadaabaayo dee waxaa ka mida bacdu kabaa'ir dadkii kabaa'irta u ehelkaa qaarkood baa ka mida dadka lagu cadaabaayo xabaalaha laakiin sida gaalada loo cadaabayo kale looma cadaabaayo marka waxaweye taasna sidaas yadaa weeye laga qaadanaya calaa kulli xaal in waxaweeye cadaabulqabriga iyo fitnada qabriga iyo masiixu dajaal fitnadiisaba in ilaahay laga magan galo saas aawadeed marka la tukanayo waatuu nebigu ina amray afar in ilaahay laga magan galo afar in ilahay laga magan galo allahuma ini bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaari wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati almasiixi dajaal saas aawadeed waxa fiican baa lay inaan laga tegin oo salaad kasta marka la tukanayo in la ahriyo can abi hurayrata anahu qaal xadiiska saddexiyo tobnaad can abi hurayrata anahu qaal bukhaari wuxuu ka abu hureyre inuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow man ascadu annaasi dadka yaa ugu ayaan badan oo ugu liibaan badan bishafaacatika shafaacadaada aad shafeeco qaadayso waa masdaru mudaafun lifaacilihi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheeda aad shafeeco qaadayso cidda ugu nasiibka badan ee ugu ayaanka badani waa ayo oo loo laqbeeyo tafdiil in laga tilmaamayo oo dadkao dhanba shafaacada nebiga waxbaa ka gaadhayo baa ka midoo dee gaalo iyo muslimba in la xisaabo nebigu waa ka shafeece qaadaya dadkii kalena marka waxa weeye ee ahlulislaamka ahaana qaarba shafaacadii waxbaa ka gaadhayeen qaar marka naarta marka dambe lagaga soo saaro qaar marka hore naarta lagaga baajiyo qaar cadaabka lagaga khafiifiyo qaar darajaadka loogu kordhiyo marka waxa weeye dee shafaacadii caam iyo khaas bay labada mid walba leedahay marka tafdiil in loo laqbeeyo dhibi kuma sugna bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabih cidda ku liibaanaysa ee ku guulaysanaysaa shafaacadaada waa ayo maalinta qiyaame maalinta qiyaame cidda ku guulaysanaysaa waa ayo laakiin labada weji ka hore ayaa sii fiican qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi markuu su'aashaa weydiiyey abu hurayra nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu wuxuu yidhi laqad danantu ya aba hurayrata an la yas'alunii an hada alxadiisi axadun awalu minka ilaahay baan ku dhaartee laqad danantu xaqiiqee waan maleeyey ya aba hurayrata aba hurayrow nebigaa odhanaya abaa hurayrow waan maleeyey an laa yas'alunii ay annahu shaniya laa yas'alunii inaanu i weydiinayn can hada alxadiisi kan oo kan ah axadun cidnaba inaynay is-su'aalaynin waan maleey axadkaasoo awalu minka ka horreeyey adiga awala iyo awalu labada mid walba waa loo xarakeeyey awala haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa bay yidhahaan xaal waxaana musawiq ka dhigay yacni nafyigan cumuumka ku dhacaya ayaa musawiq ka dhigay saasaa bacdi odhanayaan laakiin calaa kulli xaal wejiga kalaa sii fiican oo ah markaa in marfuu laga dhigo inaanu isu'aalayn can hada alxadiisi axadun cid ayna isu'aalayn axadkaasu axadba waxaa loo jeedaa markuu maqaamu nafyi dhaco bimacnaa insaan oo kale marka wuxuu noqonayaa noocii cumuumka naska ku ahaa shakhsigaasoo ama ruuxaasoo awalu minka adiga kaa horreeyey inaanu isu'aalayn baan hore u maleeyey buuri saasaan malaynayey aan islaha cid kale ku weydiin mayso adigu xadiiska ku dadaalaysa daraaddeed limaa ra'aytu min xirsika limaa ra'aytu waxaan sidaa u maleeyey liru'yatii iyaaka araggayga aan ku arkay adiga aan ku arkay aawadeed oo min xirsika dadaalkaaga ah ama limaa ra'aytuhu maada laga dhigo mawsuulo laga dhigo wejiga horena masdariya laga dhigaya liladii kii daraaddii ra'aytuhu aan arkay aawadii oo min xirsika dadaalkaaga ah mint waa bayaaniyo cala alxadiisi xadiiska aad ku dadaalaysa markaasuu nebigu uga jawaabaya ascadu nnaasi dadka waxa ugu ayaan badan oo ugu nasiib badan bishafaacatii shafeeca qaadkayga aan shafeeco qaadayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaamati maalinta qiyaama aan shafeeco qaadayo man qaala laa ilaaha ila allah kii yidhaahda laa ilaaha ila allah yidhaahda mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane allahoo qura xaq lagu caabudaa cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jirto khaalisan min qalbi wuxuu sidaa yidhi khaalisan xaal uu ka saafi yeelaayo oo ka barax tiraayo min qalbihi qalbigiis oo si baraxla oo shirki ka maran ka weyn iyo ka ka yarba shirkulasqar iyo shirkulakbarba yani si ka maran uu u qiro qalbigiisa ka khaalis samaynayo si barax oo ikhlaas ah ugu dhawaaqayo aw nafsihi ama wuxuu yihi naftiisa ikhlaas uu ka samaynayo waa shakun min araawi xadiiska wuxuu tilmaamayaa shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam cidda ugu sii nasiib ka badan nebi maxamed waa shafeeco qaadaya shafeecooyin badan buu shafeeco qaadaya shafeecooyinka qaarkoodna isagaa la gaar qaarna waa lala wadaagaa anwaacda shafaacadana culammadu waxay gaadhsiiyaan ilaa sideed nooc bay gaadhsiiyaan ilaa sideed nooc ayay markaa gaadhsiiyaan marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa eh, inuu abu hurayra su'aasha nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya shaygii markaa ishkaal galo oo ruuxu aanu garanayn inuu su'aalo cidda cilmiga u leh ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidku ku tusinaya ee nebigu sala allahu alayh wasalam yacni ku yaqaanay abu hurayra inuu dadka kale uga dadaal badan yahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu nebigu taskiyadan siiyey laqad danantu ya aba hurayrata an laa yas'alunii can hada alxadiisi axadu awalu mink wa taskiya liabi hurayra inuu saxaabada kale kaga dadaal badnaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waa sababta markaa uga riwaayada batay oo warinta marka laga wariyana uu uga batay weeyaan waxaa kaloo laga qaadanaya in xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam in xadiis lagu magacaabaa inaynay ahayn arin istilaaxi ah oo culammadu ay ku heshiiyeen oo istilaaxaan u dajisteen inaynay ahayn lafdi ma'suura oo nebigu cabiray oo lafdi sharciya ah inay tahay baa laga qaadanaya ee istilaaxan miday culammadu yacni u istilaaxeen ma aha waa mid marka waxaweye nebigu ku magacaabo lafdigii nebiga ah calayhi salaau wasalaam lafdigii nebiga mid ah marka waa lafdi sharci ah nebigu waa uga jawaabay calayhi salaau wasalaam wuxuu hi dadka waxaa ugu ayaan badan shafaacadayda aan shafeeco qaadayo maalinta qiyaame ciddii laa ilaaha ila allahu tidhaahda iyada oo qalbigiisana ikhlaas kala imanayo aan muraad kale uga jeedin in cid isku tusayso iyo wax la aan uga dan lahayn laakiin rabbi inay ugu dhowaanayaan oo sawaab iyo ajar kaga doonayaan bes uga jeeda ya ilaahay dartii bes muraadkoodu yahay ya waxay ku tusinaysaa laa ilaaha ila allahu cidday anfacaysaa inay tahay cidda ikhlaas uga dhacday hadday ikhlaas weydo oo in ilaahay keligii sawaab iyo ajar lagaga doonaayo isaga loogu dhowaanayo sidaa keliya haddaynay ahayn mid looga jeeday oo qasad kale uu soo galo ama cid laysku tusayay ama wax la mida amaba marka waxa weeye sida loo lahaa ay dadkuba waa yidhi ay tahay oo aan looga jeedin in rabbi loogu dhowaanayo sawaab laga doonayo inaan marka lagu helayn fadiilada ayaa laga qaadanaya marka shardi waxaa u ah laa ilaha illa allahu qofka inay anfacdo waxaa u shardi ah ikhlaas ba u shardi ah marka ikhlaasku inuu shardi yahay ayaa laga qaadanaya kelimatu tawxiid waxyaalaha loo shardinaayo ayuu ikhlaasku ka mid yahay marka ikhlaaska in lagu dadaalo ayaa laga dariishanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cid kastoo ikhlaaskaa la timaadaa siday weliba dadku u kala ikhlaas badan yihiin shafaacada inay ugu kala nasiib badan yihiin taasaa laga qaadanaya inay shafaacadii ugu kala nasiib badan yihiin baa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk